العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ثبت أقدامنا على الإسلام وقلوبنا على الإيمان وألبسنا ملابس الأمن والأمان وارزقنا فهم أسرار كتابك العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو أدعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤسدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهر إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بضغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفجر فجر كسولديسي هذا محلها سورة الفجر مركا سورته مكيها كاس أي كم تهيبات آه يا أصول شباب الجود بالك هذا هاي آه هاي lagu bilaabanhayo qisas baa la kookoobanoo ummadihii hore kufaartii waa la markaa beeniyey ambiyadoodii waayo sidii loo halaagay kadibna baadle marka insaanka ilaahay baadle siduu u jarrabay iyadana ah, baadle qayb laga taabanhayo kadibna baadle qiyaamadii iyo waayo markaas naftii baadle marka wanaagsanaydoo ilaahay baadle markaas uu saciido ka dhigaya badmidii baadle marka dhudaraysatay labadaa iyadana wax laga taaban doono bismillaah quuluu dhaha muminiinta magaca ilaahay baanu ku bilaaban suuradda allihii arraxmaani naxariista guud naxariisanhay allihii arraxiim naxariista gaadka naxariisanhay والفجر وكان معناها لفظي سوره تسميه لوغا دغه u horeey والفجر فجر kan ku dhaaran bu ilaahay baad waa bariga ah sidii mugdi baad loogu jiray loo hogan hay markuu waagu bariyo waa durba la wada baraarugi baad iftiinkiisii baad ah waay markaas ah والفجر baad waaga barigiisan ku dhaaran bu ilaahay baad wax badan baa isbedel kulku waagu bariyo ogow baad wax badan baa isbedeli baad jawgu jawiga hore ma ahan hayo walayaalin habeenaan ku dhaaran buuri ilaahay caashiriin oo toban abaad ay tobanka habeen oo caashiru dilxija bisha dilxija tobankeeda u horeysa tobanka habeenay baadle markay acmaashu ugu fadliga badan tahay xajka acmaashiisii baadle intaadi badnayd inay dhexdhacayso kaase jumhuurulculamaa waxaa kaloo laleehay baadle markaas ma aha waayo cashiru ramadaan alcashru alawaakhiru min ramadaan ramadaanka tobankiisii dambe baad laakiin tafsiirka horaa loo badan yahay walfajri baan ku dhaaran walayaalin habeenaan ku dhaaran buudhi ilaahay ashrin oo tobana baraka badnidooda loogu dhaaran washafci lamaanihii baan ku dhaaran walwatri dheeraadkii baan ku dhaaran shay walba macnaha waa markaas makhluuqaad shay kastoo dhan ilaan shay kasta imaa inuu laba yaho lamaan yahay adulabi wuxuu doonayaa inuu lamaan yahay dheer yahay baad labadii marka waa la koob ama waxa suuragal ah shafciga in makhluuqaadkii dhan looga jeedo watrigana Allah khaliqii looga jeedo oo asagoo la yidhagan tahay waayo khaliqii makhluuqii baan ku dhaaranay baad maxaa yeelay in Allah witrun yuhibbu witr ilaahay witr way waahid way la thaniya la witrkana wajal yahay baa nabiga kaleey salaatu wasalaam baad marka intii looga jeedana waa iska suuragal baad waashaf ay lamaani hada khalqiga waa kan la isku lamaaneeyo rag iyo haween وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى والوتر بعد مركة ترادي إسداريت أما وخالق لإله أما مخلوق بإنتيسي بعد مركة ديرات كذا لقد دقاء كاسان كدارن بودي إلهي ولا إله بينكي بان كدارن إذا يسري إذا يمضي مركي أوتاق بعد wallayli habeenkii baan ku dhaaran bal idaa yasrii markuu guureeyo bal macnaa markuu tago hal fii daalika madkuurkan lasoo sheegay qasamun dhaar ku sugan yahay baad lidii xijrin ruuxii u saaxiibka ahaa allahayo waa ku sugan yahay baad layucadabanna alkaafir intaasaan ku dhaarane baad ilainta waa iska muctaridee baad hal fii daalika qasamun lidii xijrin dhaartii walfajri baan ku dhaaran waa beri walayaalin habeenan ku dhaaran 10 oo tobana wa shafci baan ku dhaaran baad marka wixii isdhanaa iyo wal witri baad dheeraadkii والليل habeenkii baan ku dhaaran idaa yasri wada markii uu tago la yu la yu'adhabanna al-kafir galka wala adaabi baad alam tara kayfa ala rabbuka kutusin bali saasa wada marka jawaab al-qasam ki la yu'adhabanna wala adaabi al-kafir galki wala adaabi maxayele alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'adin ba kutusin bali intani marka kolkii lagu soo dhaartay ashyaadaas yaa layidhi marka hal fii madkuurkan hadda la soo sheegay qasamkan hadda la soo sheegay qasamun dhaar ku sugan tahay horta waxa lagu dhaartay ashyaadaas ma yihin soo ma le makhluuqaad ilaahay oo aada u waaweyn oo ilaahay baad lagu dareemi kara baad lidii xijri ruux caqli le baad bal waaga barigiisa baad bal fiiri baad habeen walba bari hay ma iska bari rabbi baad le way ilaahay baa bariisin haya balaweynaha tobanka abadle fadliga ilaahay u yeelay balfiiri bal waxaa shay kastaoo dhan oo isku dhan isla eg laba ahaaya afar ahaaya lix ahaaya waayo marka sideed ahaaya toban ahaaya suu dooniba ha ahaado ah, iyo wal watri shay kastoo baad tira isdheer mid ahaaya saddex ahaaya waayo shan ahaaya saan ayagiina ugu wadba ah, iyo wal leyli habeenkii baad idaa yasri idaa yamdi waaye markii uu tago baad ashyaadaas ileen kulli waxay ku tusinayaan sanacadii ilaahay آه سنعادي بك تسين هيان بعد خلقك إلهي بعد مركا وينكيس سنعاد إلهي بعد مركاس ويا حيل ديري ku tusin hayaan ashyaadaasi marka wax lagu dhaarto sooma mudna baad ninka aqli leh wax lagu dhaaran kara way yihiin macna ay oo ictibaar leh bad sanca weyn oo ilaahay baa ka muuqata meesha baad ujeedadu rabbigu marna asaga isku dhaar marna asmaadiisa sifaadkiisa ku dhaaran marna sancadiisi iyo mafcuulaadkiisiibu ku dhaaranbaadwuuu sameeyeybaad kolkii qoraxdii ama dayixii ama samadii ama arday lagu dhaaranayso ficilkiisiiunma waa ficilkiisii waa sancadiisiibaad waxaan weynankama in lagu dhaarta keena yaas iyo soo alla un ma ahbaad waa sancadiisii wuxuu ku dhaaranaya alluhubaad alam tara layidhi marka alam tara baadle miyaadan arag muxamedo miyaadan ogaanin miyayna ku soo gaadhin kayfa xaalkii baad le facala rabbuka rabbigaa uu ku sameeyey bicaadin qoladii reecaad ee baadle waaweynan ka badnaa waay ilaahay wuxuu ku sameeyay mina ku sameeyna ku soo gaarin baad ma kuwan yayan ka baad ku faar quraash baad ma inuu ilaahay kari waayay baad tabarta yara masaakiinta baad kuwa xooga waxa ku dhacay soo kama warhaysid baa alam tara baad miyaadan ogaanin baad maxamedow kayfa xaalkii facala uu sameeyey rabbuka rabbigaa uu ku sameeyey bicaadin caadul uula qoladii loo jiray iram ahayd baad aad ku baad ay reeram aad baad marka qowmuhud ay iram ahayd oo thaanigi baad markaas laga ixtiraazi reeram ahayd waa qabiiladii baad iram ahli irama way iram baad ehelkiisa ahayd baad dhaatil imaadi wayna ka yadhaadheerka baad shidada iyo dheerka u saaxiibka ahayd ninkii la arkaba afartan dhul intaas oo dhul afartan dhul uu leeyahay baad awoodood iyo waxagooda baad markay baasigooda baad irama ahli irama irama ehelkeesa ahayd baa le reecaad iramihii daydaati lcimaadi dheerarka u saaxiibkahabaad iyo waaweynankabad eh, u saaxiibkaabad afar adg afar dhunbaad afartan dhudhun eh, baad mhm. eh, markaas kuwii laaka intay leeyihiin baad uma adigana afar dhudhun baad intay leeyihiin markaas baad daati lcimaad allatii waaye iram ahlu iramkaasoo lam yukhlaq aan la abuurin مثلها iyada oo kale fil bilad bal bilad wadamaha aan lagu abuurin balay waa weynanka iyo shidiga iyo xoogaasay ahaayeen ee waxa uu taray baad xoogoogi awoodoodi baad xoogoodi awoodoodi waxay loo sheegay muxuu qabtay baad waxa ma qabanin baad waa un la halaagay baad waaqiintii lagu sii daayay dabaysho ay aad moodaysay baad markaas way nakhlin munqa'ir nakhlin khawiya laga wada dhigay baad timir baa le marka saa loo lagday unka timir saa loo lagday la futarrabiun ayagu aad wadamo timir korka laga wada jiray baad saas baad la kulligood laga wada dhigaa la yidhi baad allatii badacadaasoo lam yukhlaq aan la abuurin miluhaa iyadoo kale aan la abuurin filbilaadi waayo bilaadii adduunkii iyo bale wadamadii aan lagu abuurin bale adaygooda iyo waaweynanooda iyo xoogooda waamuuda amuud baad wuxuu rabbi ku sameeyey muna ku soo gaadhin baad kayfa facala rabuka bicaadin wa kayfa facala rabuka biamuuda ree amuud wuxuu rabbi ku sameeyey muxamedow soo kama warhaysid baa lyi waa caddaanigii kuwan alladiina kuwaasoo jaabuu waaye goyn jireen oy xordan jireen asakra baad dhagaxdii baad bilwaadi filwaadi waadiga dhexdiisa baad aayarka qodan jir toga baad waadilqura weeye ku kale wey inta culimmadu way yidhaahdaan waayo togan baad webiyadan eh, macnaha waadiyaashan ama togan baad markaas eh, gebiyada dhaadheer leh kaasunba iman hayaane meeshii annagu baad marka aan guri baalaha aan dhagax iyo dhoobo baad aan jiijiidayno ama ehe baad marka geedihi baad masaabiir aan isla dhadhacayno dhagaxan baa aayir gebigan baa la iman aayir ma basaa loo jeexan gurigii la calaamaysan dhag waaba la xordiyo guriga gebiganubaa laga samaystayba gurigood buurta dhinacaada goshanunbaa la fiirine buurtiibaade markaas gebigii adkaa ee sirsikaa sidan ahaunba aayar guribaaba laga samaystaba dhagdhagdhag intuu raba qolaha ka samaystaba hadduu rabobaa bas meeshaasaba ku xaron hayaanbaba dayactirba maasagoo dhow inuu ilaahayba buurta addumiye mooye dayactirba maasaa kaaga baahan baad dhulbaaduba ilan godoon baad sidaa doofaarkii qodatay baad Ah, eh, markaasaa ah, waxaa li macnaa awoodooda ayaga laftoodu baad waa caaduhaanigi wathamuuda reer hamuud wuxuu ku sameeyey rabbigu baadle miyaadan ogaanin alladiina hamuudkaasoo jaabuu goynhayay baadle jaabuu goynhayaale macnaa xordahay dhagaxa marka yacnihii baad ay duleeshan hayaan oy qorhayaan xordahayaan eh, jaabuu baadle goynhayay asakra dhagaxdii dhagaxyadii goynhayay bilwaadi filwaadi toga dhaxdiisa baad markaas dhagaxyada ku goynhaya baad ama bil waadi xaar ay ku sugan tahay sakhradaasi dhagaxii baad toga ku dhax sugnaa kolkay kuwii goynhaya oo reer thamuud ayaga baad lamar warkooda wuxuu ilaahay ku sameeyay soomana ku soo gaarin baad wa fir'auna فرعون asaga baa wuxuu rabbi ku sameeyay miina ku soo gaarin baa lid firعون kiiday baa dil awtaad dhakowyada u saaxiibka baa kii dhakowyada u saaxiibka oo ruuxu cadaabahayo un afar dhako intuu waxayo un lugihiisi iyo gacmihiisii ku kala xidhaya ku kale way markaas salbinhay kaas bal ama ciidamada u saaxiibka kuwa wax salbinhayaba dhibka badnaabade miyaana ku soo gaarin baale wa fircawna fircawn miyuuna ku soo gaarin baade siduu rabbi u galay fircawn waa awtaadi dhakawyada u saaxiibka habali aladiina kuwaasoo waa yacaadu luula waayo qowmu huud iyo caadu haani reer amuud baadle qowmu saalix iyo fircawnkan baadle qowmkiisii reer qibdhi aladiina kuwaas isku wada dar oo daqow baadle xadgudbeen filbilaadi wadamadii ku xadgudbeen duqyaan xadgudub kibir oo fa akaruu badiyeen fiihaa bilaadi alfasaada fasaadkii dulmigii qatligii dheci kaa ku badiyaan baa layidhi bad ah, ilaahay baadle muxuu ku sameeyey baad og wa fircawna fircawn wuxuu rabbi ku sameeyey sooma ogid baa layidhi awtaadi dhakawyada u saaxiibka ahaa aladiina kuwaasoo kulligood isku wadarow daaqow xad gudbeen filbilaadi adduunka baad ku qooqeen oo fa akaruu baad le badiyeen fiiha bilaadi dhexeeda alfasaad fasaadka ku badiyeen dilkii dilkii iyo dheci iyo dhibaatadii baad أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك دي ملائكته بعد إله ما هي ما أرضا فسادين دي ku daadin baadsan sidii bay yeeleen fasaadkii baad dhii ku daadintii bay la yimideen fasabba marka wuu shubay calayhim korkooda waaye qawm waaye marka reecad iyo wada thamud iyo qawm fir'aun intaba wuu shubay rabbuka muhammadu rabbiga sawda cadaabin nawca cadaabin ama nasiiba cadaabin mid walba cadaabkooda markaas waayo camalkay way la yimideen xuma cadaab baad marka ilaahay ugu talagalay baad marka kaas waad mid walba ku shubaa la yiraahdo macnaha wax lagu shubaa laga dhigay baad sidoo cadaab waayo u camimahay baad una halagahay u dabargoynahay baad marka reecad maxaa lagu sameeyay dabaysha waa kii lagu eberbad waa kii baad fahma caad fawhliku bi taaqiya فأما ثمود وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية iyaga ree cad wakaa cadaabka lagu shubay baa ree sayxadii qayliyeed way markaas waayo fa amaa amuudu fa uhlikuu bitaaqiya sayxadii baad markaa iyagana ayaa lagu halaagay nag baad dhammaan baad marka ibribaan fircawna waa kii la soo ma ah سوما بعد wakiil qarqiyo wada asagana wada badal isku sii daayay baad kulli wada marka mid walba calaab caamima lagu shubay fasabba marka wuu shubay calayhim korkooda rabbuka waaya rabbiga kuwaas qooqay wuxuu ku shubay sawta cadaabin cadaab baad marka nasiib nasiibka cadaab kulahayn baad ama nooc cadaab noocii baa lagu shubaalay إن ربك محمد ربك لبالمرصاد عمل قلب صاحبه ويالي آه مركا كفار قريش kuwiiba de markaas sidaas u kibirka badnaa u awooda badnaa u qooqa badnaabuu ilaahay sidaa u halaagay idinkubaadle markaas miyaad ka tabarbadantiin baa lagu tusinaya midda kale inna rabbaka labilmirsad waa goodi aad u adayg badan goodi baad aan goodi ka dambaynin weeyaan rabbiga cimilgal mid saaxiba weey macnaha muslim iyo gaalba mushrig iyo wada mu'min intaba goodi adag weeyaan rabbiga baad markaas yaanihi mirsaadku qiimalgalku baad le tuug baad le marka kuu dhex jiifa wadada kugu sughay inaad soo socoto ku og kugu sughayo meeshaa baad le markaas oo aadu ka warqabin dhaabdhaabdhaab adoo lahun baad le xabad kugu dhufayaayo waxa wuxuu kugu talagalay waad ado warmooga webkaas iyo baad le kugu halaagay waa ninku ogoo baad le adig kugaadhayo somaad anaadan ka warqabin rabbil ciza saasuu baad le marka kuu ilaalinhaya ficil kastoo kaa dhaca qowl kastoo kaa dhaca wax kasto oo baad rabbi saasu baad marka u ilaalin u xifdin uga warqaba kuna deyn maayo inuu kugu jaazin baad ay kugu jaazin baad marka kufaar qurayshay way rabbi waa idinka warqaba bilaash baad dad ku shaqeynaya ma tiidin baad inna rabbaka rabbiga muhammadow labil mirsaadi imil qalmidu saaxiiba way macnaha mid xaafido ummadan warqaba way xaalkooda baad fa amal insanu insanki ida mabtalahu فأما الإنسان إنسانكي إذا ما ابتلاه إنسان كامركو جرب ربه ربه أجربه فأكرمه كراميه بعد مرك ربه مال إيه بعد مرك وحوجه إيه وحوسيه ونعمه بعد النعمه فيقول إنسانكي وحورا ربي ربي أكرمني الله ربي وإكرامه جهب إسي مال بإسي كذا وكذا وأما إذا ما ابتلاه إنسانكي مركو جرب ربه oo faqadara bale uu cidhiidhiyo calayhi korkiisa risqaw risqigiisa ku cidhiidhiyo fa yaquulu wuxuu insaankii rabbii rabbigay ahaanani wuu idullaystay baad saasuu odhanhayaa baad ilaahay baad markaas eh, yabsudu risqa liman yashaau wayaqdir mid walba waa imtixaan iyo ibtilaa inuu ku shukriyo baad nicmadan alla siiyey baad markaas iyo inuu ku qoqo inuu ku sabro baad markaas cidhiidhigan baad markaas inuu ku sabro iyo inuu argagaxa baad marka insaankii jinsul insaan ama insaanka kaafirka ama yani insaanku sida qaalibkiisa kolku ilaahay baad imtixaam imtixaamku laba way in baad maal iyo way caafimaad iyo wax la isugu dara kolkaas oo loo dhiibo ma dareemayo nacmo rabbi bixiyo inuu yahay ma dareemayo wax lagu imtixaamo asaga inuu yahay bas way marka uu ku faantay asaga isu nisbay ولا إكرامي وان كراميسنا آه إنما أوتيته على علم عندي أنا كسبضي أنا أقونتي بدي يا شيء أنا شقيستي بعد أنت هسوا بعد مركز وحبرشان سو قد بو أنت هسوا وحنا له حوك وكاسوا بعد وان شقيستي بعد أما نعمدهم بعد مركز وايه وركز أنا بعد مركز والي وكوف أنت بعد ها محل لقى الربي وحنا إنه امتحان به إنه أقال إنه ربي ugu shukriyo baad asagu ma rabbi baa nacmada bixiyo inuu rabbiga la ugu shukriyo baad inuu asagu isku amaano ma inuu rabbiga ku amaano la rabay nacmadan baad ee ila dad nacmada isu tirisa mugta adu baa isku amaanay rabbiga keenay baad iloobi kee kale baad markii la ciidi oo rafaad baad marka uu arkay waqtigii la rabay baad asagana in la imtixaamin ogaado inuu sabro oo xukunka ilaahay baad la laguna intaxaab inuu ogaado uu sabri lahaa iyo asaguna baad argagax aniga baad marka waa la yahan kana igu dhacay argaga baad marka aniga waa la yahanayste aniga baad waa kan baan aniga waa sheegasho marka ah, sheegasho baad markaas ah, taana baad muuminka baad way uma ahbaad waatu nabiga kaleey salaatu salaam ajaban li amri al mu'min muuminka amarkiisa baad yaa yaab law nabiga kaleey salaatu wasalaam baad in amrahu kulluhu khair muuminka amarkiisa kulli waa khair ba آه ولا يكون ذلك إلا للمؤمن مؤمن ما يوحسي فذا قالن كرتنا مجربا وحسي اللي قال كلام محا يلي وايه marka in asabadhu ويسر شكر فكان خيرا له هذه نعمه الله سيو بده وكو شكر الله وذا بخي انغو بده مكينين فكان خيرا له وإن أسابته ضراء لبات هذي تابتنا صبر إلهي وأذا قدر بعد مركا وان أقوان وقان سنحون كاغا فكان خيرا له بعد سيقول بكرونه أي مؤمن بانقون كرباد ها مؤمن كمركا تاسال دوني بعد إن أد بعد الدبايش الله دوريرتو هذه وحوغا نعمل لغو سيو أد قوقضو قوصاشا بعد على وش العيار هذه بعد وحوغا بعد مصيبة لغو ريدو إن أد قميمتو بعد مركاس aad gemintood sheeganaysa baad maya dabeesha inaad la shaqeyso ma aha baad فاما الانسان انسانكي اذا ما وقتي baad maad waa iska tawkiid mar haday ma daba dhacdo in badan baan soo sheegnay baad waa ka culimadu baad sharxaan ba ugu tiriyeen baad ya daliban khudh faa'ida ba'da idha ma zaida idha ma haday daba dhacdo waligeed waa zaida ee daliba faa'idada qaado jeeb gurdayna ka fakanin baad ya daliban khudh faa'ida بعد إذا ما زائدة waayo maaba hadday daba dhacdo idaaba hadday daba dhacdo maa weligeed waa un tawkiid baad فأما الإنسان إنسانك إذا ما ابتلاه مركو أجرب ربه إنسانك ربك مركو أجرب مال يعافي ما يجاه أديبه قال قدي oo faakramahu rabbigu uu ikraamo wanacamahu unacmeeyo fayaquulu insaanku wuxuu odhan ay faanfaan iyo wixii baad marka yaqooq iyo kibir baad rabbi rabbiga akramani wuu i karaameeyay baad markaas oo yaanihi baad markaas uma shukrin haya rabbigi baad wa amma idha mabtalahu markuu jirro insaankii rabbigi oo faqadara baad uu ciliyo calayhi korkiisa risqow risqigiisa ku ciliyo fayaquulu insaanku wuxuu rabbi rabbiga ihaanani way ihaanaystay baad aniga ihaaniyo dhib baa igu dhacay kan weeye baad waa cali kallaa ka albaa layiri baad insaanow arintu si aad mooday ma ahabaad karaamada iyo wad ikraamku ma ahabaad qaninimo iyo baad jahal lagu siiyabaad ihaanadu baad ma aha faqiir iyo baad marka maal yaraan ma ahabaad karaamo waxa weeye baad daacado in lagu waafajiyo baad inaad rabbiga adeecdo inaad rabbiga baari u noqoto lagu waafajiyo wata karaamo baad ihaana baad markaa waxay noqonaysaa macsiyo baad markaas in daacada ilaahay lagu waafajin waayo inaad baad casiyahan baad aad la timaad oo baad markaas uu amalkaagu macsiyo noqdo ihaana baad aan ihaana ka dambeyn taa weeyaba meeshad karaamada iyo ihaanada u moodeen ma aha leey meesha adduunyo lagu siiyo ama la waayo karaamo iyo ihaana ma aha baad karaamo waa daaca ihaano waa macsiyo baad taasi baad noqonaysaa baad kallaa ka albalayni baad bal laa tukrimuuna alyatiimbaad bal ka soo guur taas baad marka tu ka weyn baa wada imanaysaan baali oo dhibaato ah baad laa tukrimuuna baad maba karaamanaysaan alyatiima agoonki agoonkii baad maba karaamanaysaan idinkoo maalqabaynaydaan wax ku deeqay ama ma ahe dhaxalkii baad u diidaysaanba uu iska lahaaba nin baa dhintay awlaad yarar buu ka dhintay baad laba wiil oo yar yara iyo laba gabdhood buu ka dhintay baad tusaale ahaan ma awlaadana in loo naxo oo maalkan agoontan aabbahood u ka dhintay baa in la siiyo mudan waayo marka mise raggii waaweynaaye maalqabeenka ay adeeradooda ahaa iska kaxaysa ayagu waxaan kuwani weligood dal wax uma tirin dal lama difaacin waxna uma soo dhicinin dhaxal ma mudna marka adeeradoodii kuwii baad maalqabeenka iska dararsan xoolihii baad oo ilmihii kaasir waruhu aba carama qumam ka u fiirsatabaad carama qumam bay ba agoontan yar yarka gabadh oo dhan haday yartay haday weyntahay waxba lagu daymahay wiil oo dhan haduu yar yahay waxba dhaxalka kuma la lagu leeyahay baad war inta bal adigu baad markaas dhaqan xumadan intay la egtahay baad marka agoontii saasan u karaameynaynin baad لا تكرمون ما كرامينيسان بل اليتيم اون كدخلك wax kama siinaysan ama ma idinko maal qabineedan ku deeqay ida waxba yaraatee waxba idan ku deyni wala tahadduna mana isku boorisan ba dhaxdiina ala ta'amil miskiin miskiinka in la qoodiyo oo wax la siina isku boorisan bali وتاكلون وعونيسان التراث دخلكي اكلا cunitaan laman adag cunitaan adag ba dhaxalkii baad cunaysaan ciyaalku ilaahay iyo agoonto وتحبون واجعشين المال مالكي بل حبا كالغعيل بل جما فربضن باجعشين بل كلا كهر وحاس بل صفات كحن بل كهر بل صفات وقت عجيبه ايمن دون عباد بل لا تكرمون اليتيم بل قراءه كله بل بل لا يكرمون بل كسوغور الله يكرمون مكراميان ويكوا كفارتي اليتيم اغومدي مكرامين هيان oo way macna inay wax u deeqaan baad markaas ama waxoodi Soomaalida waxay yiraahdaan niman waxaaga kuugu tirin waxaysa kuma siiyo baad waxoodiibaba ka qaadanaheen goorme waxay agoontu lahaynbaba ka qaadanayn abbood uga dhintay ayagu waxooda goorme ugu deeqahayaan goormeyba siin hayaanba agoonkiisaasayna u karaamaynhaynin walaa yaxuduuna mana boorriyaan naftoodii kayrtoona taxaaduuna mufaacal ahayd ogow walaa taxaaduuna iskuma boorrinhaysaanba dhexdiinna baad calaa dacamil miskiin haddase walaa yaxuduuna li walaa yaxuduuna kuma boorrin hayaan way naftoodii qeyrtoona wada ala dacamil miskiin miskiinka wada quudintii wada kuma boorin hayaan naftoodii cid kala toona ويأكلون ويعنهيان التراث دحلكي ودا أكلا عنتان أكلغا سلما شديدا أدق بعد ما يعنهيان جمعنهيان كل جبال ويحبون ويجعلهن المال مالكين حبا كالقعيل بعد حبغا جما كثيرا هذا فربضا بيجعلهن بالي كلا war ka hadha waxaas sifaadka xun iyo dhaqanka xun ka hadha leey idaa dukkatil ardu ardadii baad markii la burburiyo dakan burburo dakan burburiyo baad ardadii baad markii intii la gilgile la burburiyo waxa ku dul sugan dhanna eber laga dhigo oo wajaa u yimaada baad rabbuka rabbiga biaayaatihi al'idham biaayaati qudratihi al'idham oo la yimaada baad markaas waxay dhalantay dhan la moodhayo waxa wakada wakada waldaha la isaga qaada baad ama amru rabbika baad sidoo xasan basri rag la culimada ka soo rarahayaan baad oo salafkii ah waaya rabbiga wala qalihi si iyo qiyaamada u yimaad ama wajaa rabbuka rabbiga u yimaad biaayati qudratihi bal al-idam ee waa la yimaado والملك والملائكة ملائكتين أي مادان صفا صفا حاليهم بعد يجو صف صفا بعد أو صفا هيا بعد صمدا الدنيا ده بعد ملائكة دي بقى إيمان وي صفا تي ثانية ده ملائكة دي بقى لكيني وي صفا صف لبعض وكذا تي كلا ستا ساعات إلى تضرب صف لك جالسية والي كلا بعد إذا دكت الأرض أرض دي بعد مركي لبربريو دكن بربرة بعد دكن بربرة بعد إبر مركي لقى ديجو oo wajaa rabbuka qadaa'u rabbika rabbiga way xukunkiisi baa uu yimaado ama rabbiga baa uu yimaado aayaadkiisi baa cadiim uu la yimaado wal malaku wal malaa'ikatu malaa'ikatuna ay yimaadaan safan safan xaalayin ayagoo saf saf ah way marka ay yimaadaan waqtigaas baa markaas ma ahaan hayo baa xaalku baa marka sidaan aad moodaysaan baa la yiri baa oo wajiya hadana lala yimaado wajii'a lala yimaado yowma idin maalinta haddana waxaas uu dhacahayo bijahannama jahannama lala yimaado yowma idin maalinta yatadakkaru linsaanu insaanku markaasuu xusuusanaya camalkiisii baad iyo wuxuu samayn jiray baad suu malagii u galay baad إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا iyagoo safsafa ay yimaadaan oo wajii'a lala yimaado yowmaidin maalintaasaa ardadii loo burburinoo malaa'igtii baad markaas loo keenahayo baad rabbulcizo baad aayaadkiisa ula imanhayo maalintaas baad waxaa lala iman bijahannama waa ku nabigu lahaa calayhi salaam xadiiska sahih muslim yu'taa bijahannama yawma idin maalinta qiyaamada jahannama la keeni baad yu'taa bijahannama yawma idin jahannama lala imanhaya maalinta baad laha 70000 malakin laha 70000 zimamin 70000 oo hogaan baad مع كل ز... مع كل زمام بال هوغان كلغينا بال 70000 ملك halkii hoggaan oo birahana 700 kun oo malag bal yajurunaha isla jidayaan oo isla qaban hayaan bal jahanamadaas marka saa usoo butaaci oo saa u babaxsanaysabaad saa u halaacsanaysabaad ilayo ilayada haysabaad aweybaad markaa ilayada u yeelanaysa dadkiibaad taana waa lala iman maalintaas oo wajiia lala yimaado yowmaidin maalintaa qiyaamada bijahanama lala yimaado yowmaidin maalintaa yatadakaru linsaanu insaanku wuxuu xusuusanayaa camalahu camalkiisa qoomamo markaas markaasuu isku dayibaad inuu waanwaantoobi yidhaahdabaad oo ila xumaantii baad allah hadan xumaantan ka hadan karo kada wa anna lahu dhikra wa ana sayu ahan bal markaas maxalkeedii lama joogay baad fursadu baad waqti ba ilaahayde waana hadda say ugu sugnaan bal markaas waana say waan fiicada ma suura gal maxalkeedii lama joogay wa anna kay wa sideebay lahu dhikra insaankii waano oo hadda waana qaato ama waan toobadkeen uu yiraahdo say ugu ahan bal meesheedii ba lama joogay baad yaqulu wuxuu oranayaa insaanku wad arinta markuu arko kaafirkii yaa laytani bal shalaytadayde magacay baayi qadamtu man hormarsado khayran alla khayr man xan horsan waay لحياتي حياتيدن ابديده الله نولشيدن اخر ee baad marka abadanka maxaan wanaagu horsan marsan waayay baad waxaan wanaagu horsan waayay aan si fiican hadda noloshan aakhir aan yaani baad aan u dheefsaday baad saas ugu cala cali baad yaqulu horan ya laytani shalaytada idee qadamtu ma yamaan hormarsado baad magacay inuu boo baad khayran خير ما نهر مرصد لحياتي لاجل حياتي الاخره الابديه نولشن درتد بعد ما خير وهر مرسن واي بعد اما يا ليتني شليتد قدمت ما نهر مرصد حياتي في حياتي نولشيد الدنيا ما خير وهر مرسن واي بعد الله انت ادونك سو نول خير ما وهر مرسن واي بعد فيومئذ مالين تابر الهي فيومئذ مالين قيامه لا يعذب مع عذاب احد axad ma cadaaba cadaabahu mila cadaabillaah ilaahay baa le markaas ciduu cadaabahayo siduu u cadaabi axad wax u cadaabi kara ma jira baad hadda yaaba u cadaabi karaba ilaahay awoodiisa yaa o dhan baad Ah, ymaidin maalintaa laa yucadibu axadun axad baadle uma cadaabi karo cadaabahu way mila cadaab illaah ilahay cadaabkiiso kale ilah cadaabkaaga naga badbaadiya allah walaa yuuiqu axadun axadna baadle ma xidhi karo waayo wahaaqahu mila wahaaq illaah ilahay xidhitaankiisoo kale ahadka baad marka ilaahay baad u xidhaadeen idil aqlalu fi aanaqihim wasalasilu yushabuna fil hamim thumma fi nar yusjarun ba'd hada ruuxa baad sida loo xidhi waxa lagu xidhi silsilada lagu leeyahay baad marka samadii ardada uma dhaw ka fogtahay baa dheerarka baad lagu marmariyo lagu afka intii la galiyo dabada laga baxnayo lagu dhufanayo baad wajiga lagu jiidi baad la ilaaha illa ant wala yuthiqu baad wathaqahu ahad baad qira'a kala baad marka fa la yu'adhabu fa yawma idin maalinta laa yucadabu lama cadaabo axadun cadaabahu baad cadaabkaa ilaahay uu cadaabi oo kale walaa yuuhaqu wasaaqahu axad baad يا أيتها النفس المضمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية نفتي بعد مركة حميد وتعالى علي سبب مركة مقعي بأي خير محان وهرمرسن وايك وعلى علي أما نفتي إلهي أوافجي أدونك انتهي النولي أي فرصة هيستي ربي قدنا يعضي أهقان سنتو fursada la sii inay ka faa'iideysato aqliga ilaahay u yeelay inay baad ku anqoonsato rabbigeeda ugu hogaansato nafti ilaahay waafajiyay waa tayada sidana leeyahay baad markay geeridu wali ku soo xaadirtay hore yaaba la oran baa la yiri baad ah ya ayatuha hoy waa tan sidana loo leeyahay baad malaa'iktu oran ya ayatuha hoy an nafsu baad tantaday baad an nafsu baad naftanay al mudma'innatu baad hasil hasilo oo cabsida ku jiri عذاب انت ولك آمن أهبا ارجعي الله إلى ربك إلى رضوان ربك ربك رليه سبال الله راضية بعد حالة من راضيه ثوابك إلهي أكسيه بلا تكون راضية مرضية حالة من لك راضية عند الله إلى أكثر لك راضية فادخلي قلب لمركز نفتني بعد مركا في عبادي في جملة عبادي الصالحين أدوما هي وناكسن بعد كم من نقبة وادخلي قلب جنتي بعد جنة قلب مركا كل بيت مركا روح نفته بحيش إن لو الأورن أي وحنا علماء قاركود بعد ما هي فادخلي في عباد وادخلي الجنة بعد وقيامة يا ارجع إلى ربك راضيا مريضا ومركا نفته نفته بحيش بعد يا أيتها هوي تني oo taasi waatee an nafsu ayadu haadiiday an nafsu nafs ahayday baad naftanay almudma'innatu baad markaa xasiloonay cadaabkii cadhada ilaahay ciqaabkii waxaasoo dhan laga ammaan geliyey baad ahay la dejiyey baad irjicii laabo ilaa rabbiki baad rabbigaa rilihiisa intii kaa u laabo raadiyatan xaalata mid raadiho waayo awaabka alla uu ku siiyey baad markaas oo camalkaa kaaga awaabi aad ku raadli tahay mardiyatan xaalata mid laga raadiya cind allah ilahay agtiisa baa qaala tacaala fadhulii gal buu ilahay marka naftane baadle fii cibaadii fii jumlati cibaadiya saalixiin addoomayka wanaagsan jumladooda baadle ku dhexgal ka mid wadadooda qaad baad zumradooda ku darsan baad Eh, zumradabaad iyo jamaacadabaad marka adoomaha wanaagsan ka noqobaad wadkhuli jannati rahmadayda galba ilaahay baad eh, ja'alana allah minhu bismillaahi arrahmaani arrahiim suuratul balad baladka baad suuradiisi baad lahada mahallo البلد كل هذه الاسكير هذا مكوي زادها الله وتكريما وتشريفا وتعظيما ايضا بهدنا لو جدا بسم الله قولوا دها مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم سورة البلد بعد مركز سورة دي مكي غابي كم تهي أيضنا بعد آه كاسي بعد كم تهي بعد آه بسم الله بعد وحانك بلابا ويا سورة أب ويا مقع إلهي الله الرحمن نحريس تقول نحريسنا الله الرحيم نحريس خاص كان نحريسنا يباد قال تعالى رب العزة وحي الله أقسم وحانك دارا بر إلهي بهذا كان كذا البلد beledkan aan ku dhaaran baad beledullaahi alxaraam oo beledka baad marka adduunka waayo markaas iyo meeshii baad ugu rabulcizo baad markaas ugu barakeeyaha markaas ugu cajabto badnay ilaahay baad u tacdiimiya xaraman aaminan uu ka dhigay baad waayo kacbadiisii baad markaas uu ka dhigay baad mashriq iyo maqrib meel la joogaba in ayada loo soo jeedsado qiblo laga dhigto baad ilaahay baad ugu talagalay baladkiibu ilaahay marka ku dhaaran hayaa baad وأنت أذقنا محمد حل مد جنبا تاي بهذا كان كذا البلد بلد كان نوع عاصبة لمركز ميل والبا قيمة بدن أذقنا ساكن إلا المكان كي يباد لمركز ظرف كي مضروب كباد لمركز ويس ويس ساميان أذقنا مكان كان نوع عاص قيمة بدن بعد دقن تاي باد أو كسوغن تاي باد أو إلهي باد لمركز ساكن وكاغا ديغو كوي مركز آد كدلا تالي أي أما وأنت أذقوا باد حلون miduu xalaalatay bi hada albalad baladkan loo xalilay ilaan dadka kale bada looma ogolayn asaga se nabiga calayhi salaam fatxu makka inuu ku dagaalamo waa kii loo ogolaa kadibna sideedii bay ku noqotay ilaa yowmi alqiyaama waa ku nabigu lahaa baad laakiin asagu nabi maxamed baa loo xalilay sidii xaraman ilaa xarab baa suma laguma dagaalami karo waayahay geedaheeda lama guran karo ugaadheeda lama taaban karo say xaram u ahayd aan la taaban karin dhiig lagu daadin karin nabi maxamed baa loo fasaxay baad وانت حل بهذا البلد بلد كان mid loo xalilay baa tahay inuu ku dhax dagaalamo baad marka oo xaramnimadii looga qaaday baa lidaahi baad ay kadibna sideedii lagu caliyay baad waxa kale suuragal ah laada bad inna fiya laga dhigaa suuragal ilaah lan tafsiir kale loo badiyaa oo marxay noqonaysaa inuu ilaahay la uqsimu kuma dhaaran hayo bihada kan kada albalad balad kan oo makka kuma dhaaran hayo والحال أنت أذيقنا حل مدقن آتاي بهذا البلد محايا أذاب إن لغو دارتا كم مضان إلى المخلوقات ودان على الإدراق يا أغو يا أغو فضل بنا ما كان المخلوقات كيف كمتها سنة محمد عليه الصلاة والسلام بلد كيبا لمركز أو قيمة بدنا in lagu dhaarto ma mudna adaa ka mudan baad in lagu dhaarto lagu dhaarto ka mudan baad adigoo jooga beledkan lagu ma dhaaranayo baad adaa uga mudan baad macnaha dhaartii baad ay maxaa yeelay ala idlaaq makhluuqaadka inuu fadli badan nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam muran ma lahayn baad intii alla un baad markaas wax kale alla ku beeray hal ku beer haatay baad لا أقسم بالله وان دارن بودي الله بهذا كان كذا البلد مكة وزادها الله تشريفا وتكريما وأنت أذيقنا بل حل مد جنباتها أم الله حلل بهذا كان كذا البلد بلد كان مد جنباتها محمد ووالد بان ku dhaaran buu ilaahay mid wax dhalay bad iyo wama walada wuxuu dhalay bad aadam iyo bad awlaadiis iyo dhan ووالد mid wax dhalay iyo wama walada wuxuu dhalay baan ku dhaaran buu ilaahay laqad khalaqna wa nu abuuray al insana insaankii bad fi kabadin bad dib baan ku abuuray mashaqo kaasaan baad marka ilaahay asagoo ku dhex sugan baan abuurali insaankii rafaad marka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam rafaadkan iyo mashaqadan aad gaaladan kala kulmayso qurayshadii waxaan iska dulqaaday insaankaba sidiisaba gaal iyo islaamba insaanoo dhanba mashaqon baa lagu abuuray weligii waa rafaad uurka hooyadiibaad intuu ku jiro iyo intuu god ka gelahayo waa inaan rafaadun makhluuqaadka uguna waxyaalaha makhluuqaadyada inta inaga tabar badan xoog badan baa badan baa leh waxyaalaha makhluuqaadka u tabar yar baan ka midnahay waana makhluuqaadka ugu dhibka badan baynu nahay inagu baad ugu rafaadka badan baad waxa laga yaabaa kalluunkani baad marka fikir badan ma qabo dhibaato badan ma qabo waxay alla sii oo risqigiisa Allah baad markaas u taaran yahay uu iska cuni bas uu iska ciyaari baad shimbirtani baad rafaad badan ma qabto waxay sawaagun bay bariye baad markaan bay direeri waxa alla soo siiyay iska iska soo galbatay waay fikir badan iyo rafaad iyo qubqac iyo balaayadan iyo dibkan asku hiniya dagaalkan iyo waxaan iyo baad waxaan ayagu dhibkaaba iyo murugtan iyo waxaan naystay ma hayo baad آه. كل حيوان كاكله بعد مركز مشقه iyo shida iyo dhibta maay laakiin insaanka miyaa shida iyo mashaqa asaga lagu abuuray baad nin aqli leh baad marka habeen meel uu ka walbaarsan yahay meel uu ka kadidan yahay baad kolkaas meel mood inay qodaxdu ay ka maqday meel un bay baad ka faruurantahay oo dubaal لقد خلقنا وان ابوري بل الانسان انسان كي بل في كبد رفاد دحديبان رفاد بان كدخ ابوري لا يري باد رفاد لان marka ma noqonaysid baad siyama hadaad mu'min tahayna kuma ba sii jirta baad maxay adoon ba inaad tahay og tahay oodan xor ahayn waxa ka dambeeyad og tahay oo janniya naar waxa noqon garan maysid marka ina adigu waa inaad ahaato hadaad tahay baad mu'min المؤمن يموت بعرق الجبين dhiidka suusa isaga tiri baad markaas kolba meel nugu rafaadsan yahay inaad waqtiga kula kulantaa la dooni baad ay mid kale daartan aad joogtahay way soo daaro xabsigaagi ma ahbaad nin xabsi ku jira baad miyaa raaxaysta xabsi inaad ku jirto baad muuminkaas waa inuu goon addunya sijnul waa muumin wa jannatul kaafir marka sijnigaagi ba joogtaa inaad waliba gooni ahaan soo warqabtaa la dooni baad ayaxsibu ma wuxuu malayn baa leeydi way insaanku bal allan naqdira bal ina allan yaqdira inuusan karaynin calayhi korkiisa axadun axadna inuusan karaynin mu umaleey yaquulu bale wuxuu leeyahay insaankaasi ahlagtu bale waan halaagay oo waan baabi'iye maalin maalkaasoo libadan fara badan fii cadaawati muxamadin ayaxsabu ma wuxuu umaleeyay an lam yarahu axadun asaga axadda inuusan arkinoo la xisaabtamaynin alam najcal lahu aynayn laba indhood miyaanaan u yeelin walisaanan carab miyaanaan u yeelin uu ku hadlo washafatayni bishima afkii uu ku dabooshobaadle miyaanaan u yeelin baa layidhi wahadaynaahum yaanaan tusinin bad an najdayni labadii waddatii xumaydiyatii samayd insaanoo dhan bay u taalla laakiin khaasatan sabnusuul ahaan nin loodhan jiray baa abulashad aljumaxiy oo aad u xoog badnaa aad u xoog badnaa kiibaa baa marka oo ku faantamahay maalqabeennaha oo baad markaa leeyahay nabi maxamed cadaawadiisa intaas oo maal baan ku bixiyay baad muslim muuminiintii baad ugu faantami baad kiibaa markaa yaa waxooga tabartiisa baad markaa uu ku degmahayo inayna baadleto wax ku oola ah ayna ahayn isaguna awoodiisa waxaa la yidhi oran jiray bal maqaar meeshan dhiga maqaarkiibu ku istaagi car waa ninkii maqaarka iga dulqaaqay oo nisaa istaag toban nin baa isla qaban baa leeyahay ama maqaarkii un baa kala guyi ama iyagu ma kari waay saa haduu suuq wax lama dhaqaajin karayna hadii maqaarka la qabto la dhufto maqaarka ma dhar kala gu'i baad sagay la dhaqaajiyo saan kasta ku istaago ma jiro baad in maqaarku kala gu'i waayo ah, iyo inuu baad markaas oo la dhaqaajin waayo inuu maqaarku kala go'o asagu meeshii taagnaado um iska noqon biga awoodaas laatiib baad markaa ayuu ku faantami baad tiibu ilaahay wuxuu yiri ayahsabu ma wuxuu u maleey insaankan miskiinki allan yaqdira inuu san kareyni calayhi korkiisa axadu axad baad la keri kara oo wax gaarsiin karo baad awood ka awood badan inuu san jirin ma isu malay ah, yaqulu baad marka xaalu leeyahay ahlaktu baad waan halaag waan bixiyo way fi cadaawati muhammadin sallallahu alayhi wasallam nabi maxamed la dagaalankiisa waxaan ku bixiyay bulaahay baad maalan lubadan maal badan cadaawada nabi maxamed maal badan baan ku bixiyay wuu ku faantami baad ayahsibu ma wuxuu u malay alam yarahu asaga inuu san arkin ahadun ahad inuusan rabbi ka warqabin maalka wuxuu bixiyey iyo wuxuu u bixiyey iyo siduu ahaa nin lala xisaabtamahayo inuusan ahayn miyuu u maleeyabaad laa yazaalu qadama cabdin xataa yus'ala can arbacin maxaa ka wa can maalihi min ayna iktasabahu wa fiima anfaqahu baad nebi muxamed cadaawadiisan maalka u bixiyay ilahay agtiisa inuu weji kaga helin baad malayn baad qiyaamada baad nebi muxamed baad la dagaalankiisan intaasoo dhaqaale aan ku bixiyey ilaahu igu dambi dhaaf inuu ilahay agtiisa kaga helin miyaad malayn marka baad wax soo dhow maaha baad ayaxsibuma wuxuu maleeyay an lam yara inuusan arkin hu isaga axadoon maxaa yeelay muxuu wax la dareemi la yahay la alam naj'al miyanan u yeelin lahu isaga caynayn laba wax ku arka oo sanacada ilaahay ugu fiirinahay oo waxa nabigu sheegay kaleey salaatu wasalaam samadan uu ku arko oo ardadii uu ku arko oo naftiisa uu ku arko oo alla uu ku dareemo markaas walisaanan carab miyaanaan u yeelin waxalla wixii qalbiga kaga jira uu ku cabiro waad shaawaxa saas wey saas wey oo wax ku caddaynhay wa shafatayn laba bishimood oo waa kan afkii uu ku daboolanhay maruu wax ku muutanhay maruu wax ku kabanhay maruu wax ku afuufahay ah, bishimihii baad miyaan loo yeelin asagana baad wahadaynaahu ale miyaanaan tusinin baa leys annajidayni labadii wadabaad dariiqii toosna iyo kii xuma siduu ka toosanna ugu gudo ka xunna baad uga weecda baad innaa hadaynaahu sabiil إما شاكرا وإما كفورا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وهي فلاقتحم وهي محونسا أتلاب بدأ العقبة جيرتي محونسا وقدب مالك ونبي محمد بعد عداودي سنكب بحي أولي فرابا أكو فانتمي محو جيرتا أدقو قدب ويهوغو intuu waad marka meesha ugu faantami wama adraaka maxaa ku ogeysiyay maxamedow mal aqabatu jiirtu waxay tahay hiya jiirtaasi fakku raqabatin qoor baad xoreynta fakinteedu way xoreynteedu way aw idcaamun quudin wey fii yowmin maalin la quudiyo yoomkaasoo dii masqabatin gaajo u saaxiiba yatiiman agoon la quudiyoba yatiimkaasoo daa maqrabatin qaraabo u saaxiiba aw miskiinan la quudiyo maalinkaa la gaajaysan yahay miskiinkaasoo daa matrabatin caradhacbaade u saaxiibabaad uma kaana haddana uu ahaan waaye hoogobaahaas min aladiina kuwii aamanu muminiinta muxuuga mid noqon waay oo watawaasow isu dardaarmahay bisabri sabirka isu dardaarmahay inay sabraanba dhibaatadii waxaan la kulmaayaan oo watawaasow isu dardaarmahay bilmarxamati naxariistaba dhexdooda iyo khalqiga ilaa loo naxariista waad isu dado innamaa yarxamu raxmaanu min cibaadihi ruxamaa muxuuga mid noqon waayale midkan kolkuu leeyahay waayo ahlagtu maalan lubadan maal badan baan ku bixiyo aada maxamed cadaawadiisa oo kolkuu xaggaa ku fahamtami maalkaa uu sheegi muxuubaade markaas uga jiiraha muxuu uga gudbi waay yacnihii markaas ilaahay agtiisa baade mansab waaye markaa uga raadsan waay oo maxaa ka mida maalkaa hadduu baade uu ku xorayn laha ilahay dartii addoommo ilahay dartii uga xorayn laha waayo agoon qaraabadiisa uu siin laha waayo marka miskiin baad le marka carra dhacayn waxbaysan uu siin laha asagoo weliba mu'min ah did asagoo weliba mu'min ah kolkaasuu baad le mansab ka gudbi lahaa baad la jiir oo dhan oo ilaahay agtiisa baad la darajo uu ka heli lahaa baad maalka uu ku ciyaari xaggaa baad ku bixinayo moo xaggan ku bixiyaa la yidhi baad saas ugu liibaani lahaa baad falaqtaxama fahallaqtaxama muxuusan u gudbin baad alcaqabata jiirtii baad le muxuu uga gudbi waayey baa la yidhi baad maalkan baad uu sheegi baad wama adraka maxaa ku ogeysiin mal aqabatu jiirta laga talaabi baad waxay tahay iyo taasi fakura qabatin qor xoraynteed way aw idcaam way fi yawmin dhi masqab aw idcaam quudin way fi yawmin maalin dhaxdii la quudiyo yoomkaasoodii masqabatin gaaja u saaxiiba yatiiman agoon la quudiyobaan yatiimkaasoodaa maqrabatin qaraabo u saaxiiba aw miskiinan ama miskiin la quudiyo miskiinkaasoodaa matrabatin aradhac u saaxiiba uma kaana haddana u ahaanin fahallaqtaxama alcaqaba muxuu u gudba uma kaana unsan u ahaanin oo yani tartiibood dikri unahe ma aha baade markaas inay tahay baade marka tartiib oo yacnihii baade macnawi ah maxay iimaanka laga horeeya kolku wada qoorta hore inuu iimaan ka horeeya la raba hadii kale habaan buu ka noqon thumma kana unsan wahanin bad min alladina kuwi uga mid noqonin aamanu mu'miniinta ahayeen oo watawaasaw isu dardaarmahay bisabri watawaasaw bilmarxama qiraadi kale bad fakka raqabatan aw ad'ama fi yawmin dhi masqaba ahee ilaan waxaan idhi wamaa adraaka malcaqaba hiya caqabadu faku raqabatin weeye ow idcaamun weeye fii yowmin baad haddii kale faka dhow ficil ka dhig baad ku cad falaqtaxama wade muxuunsan u gudbin alcaqabata faka fahallaa faka muxuunsan u fakinin baade raqabatan qoor muxuu sii fakin waayey baad war jiirta gudbi waayey war qoor muxuu sii xorayn waayey saas weeyaan baan fahalla fakka muxuusan u fakinin huwa isagu raqabatan qoor muxuusan u fakinin aw adcama muxuusan u quudinin u quudin waayey في يوم ذي مسغبة يتيما محوقود وايبان يتيم كاسو ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة محوقود وايبان ثم كان هدنا وسنو هان من الذين كوي آمنوا مؤمنين تاوغا من نقوم واي وتواسوا سدر دار ماي بالصبر صبر سدر دار ماي وتواسوا سدر دار ماي بالمرحمة نحرس سدر دار ماي أولئك كواس مؤمنين خير كسدر دار مي أصحاب الميمنة waaye maymanada asxaabtu waa kuwii midigta baad ahlu jannihii wey waladiina kuwii laakiin kafaruu gaaloobay biaayaatina aayaadkaana ku kufriyo inkiroo diiday هم كواس أصحاب المشأمة ويبا كل هذه أصحاب الميمنة لا شيء أصحاب المشأمة إن لا شيء أنا قرآن كعادي سيهان جرتبان هم كوابا لكفارتي أصحاب المشأمة بدي بدحدة يحمان أصحاب تودي ويا ليربان أي بدحدة أما حمان أصحاب تودي وي عليهم korkooda ahaatee naaru naartaas oo muusadatun la daboolayba naar lagu daboolay qiiqeedii qurbuunkeedii lagu xidhayo qab waxa ka baxaan jirin baa daminahaynin baa qiiqii uu saamu iyo qurmuunkeed iyo mugdigeedii baad loogu daboolahayo baad taasaa korkood ahaa layibaan calayhim korkooda ahaatay naaru naar taasoo mu'sada bismi illaahi araxmaani suuratu shams qoraxa suuradeedii haadaa maxaluha suuratu shamsina baad suuradihii makigaaba iyada lafteedu ka tahay baad naftii baad markaas insaanka baad naftiisii iyo qoladii reer thamuud markaas hashoodii baad markaas loo waa mucjisada loo soo dejiyo dilay baad labada qaybood bay si gaar ah baad marka u taaban doontaa baad qulu dhaha muuminiinta bismillaahi magaca ilaahi baan ku bilaaban allahi arrahmaan naxariista guud naxariisanay allahi arrahiim naxariista gaarka naxariisanay baad qaala tacaala والشمس وضحاها والشمس بان ku dhaaran buu ilaahay qoraxdi وضحاها ya iftiinkeedii baad la barqanka xilliga barqanka qumaati u iftiimays ah barqan dheer qoraxda baad markay meelaha timaad afar saaci ah qumaati iftiinkeedii baad u kamay والشمس qoraxdi baan ku dhaaran وضحاها barqankeedii ah macnaha nuurkeedii iftiinkeedii baan ku dhaaran والقمر ديحي بان ku dhaaran buri ilaahay ida talaaha qoraxda baad markii uu raaco baad qoraxdii baad markaa kolkuu dhaco ilaa awal hore saldanada iyada haysatay iftiinka intaad joogto dayaxyaxidhigtoona baadle markaas marka haba yaraatee baadle awood ma lahayn qoraxdii markay dhacday dayaxii baa marka soo dabagalay anigaa hadda saldanada iskale iftiinka iftiinkeedii kale yuunsan lahaanini laakiin asagaa baad jawigii qabsaday baad asagaa hadda wax iftiiminhayo baad kolkuu dayaxu saa qoraxda u raaci ah, shan iyo tobanka hore baad caddadii ah, qoraxda saaday godka u gashay bannaanka wayse soo dhiga baad ah, bannaanka u yaalla iftiinkiisii baad wal qamari baan ku dhaaran buri ilaahay ida ida tala markuu raacoha qoraxdii baad markuu raaco iftiinkii baad asaguna uu dabagalay wan nahaari maalinkii baan ku dhaartay إذا جلها مركي وظاهريها قرحدي مركي وفيد لما لنكو بعد قرحد واستلا واستلا متلازمين آه قرحبها هدي جوجت مالين waa jooga maalin ba haduu joog qarax waa joogtaa baad ay marka intuu maalinku soo weynaanhay qoraxdiina waa liftinkeedii waa lagu soo ay wuu soo banaan hayaan baan wanahaari maalinkii baan ku dhaaran buuri ilaahay idaa jalla markuu faydo oo baad markaas daaha uu ka qaado haa qoraxdii macnaha ilaan mar kastoo baad maalinkii iftinkiisi uu soo badanayo qoraxdiina waa liftinkeedii waa soo badanay waa isla midkii una baad والليل هبينكي بان ku dhaaran buu ilaahay idaa yaqsha markuu daboolo haa qoraxdi mugdigiisa dam mooji baad markaa qoraxdii baad meel la geeyay baad wallayli habeenkii baan ku dhaaran buuri ilaahay idaa yaqsha markii uu dabolohaa macnaha maalinku qoraxda iftiinkeedii buu moojin habeenku qoraxda iftiinkeedii buu qarin waa saa warkuwaad idaa jallaaha kaas kanna idaa yaqshaaha baad qoraxda iftiinkeedii markuu dabolo baad taasaan ku dhaaran baad wasamaa'i samadii baan ku dhaaran buuri ilaahay makhluuqaadkiisa waaweyn sancooyinkiisa waaweyn buu ilaahay ku dhaaranaya waa asaga baad markaas waa afcaashiisii baad markaas asaga tusinaya والسماء سمدي بان ku dhaaran bur ilaahay iyo waman macbuud banaaha wama waman macbuud banaaha samada dhisay wad samadan macbuudkii dhisay bighayri amadin tir la alihi dhisay kaasan ku dhaaran bal wasamaa'i samadii baan ku dhaaran iyo waman macbuud baad le banaahaa dhisabaad ama iyo wamaa banaahaa dhismaheediiba la dhisayba maada maslan laga dhig wal ardi ardadii baan ku dhaaran iyo wamaa waman macbuud baad daxaahaa goglay oo fidiyey baad ardadii macbuudkii fidiyaan ku dhaaran ama ardadii iyo baad oo maada masdari laga dhigo wal ardi ardadii baan ku dhaaran iyo wamaa daxaahaa waman macbuud baad daxaahaa fidiyey baan ku dhaaran wa nafsin baan ku dhaaran badan nufuusoo dhan nool in nool oo dhan nafteedu wa nafsin baan ku dhaaran iyo wamaa waman macbuud sawaahaa naftaas simay oo abuuray baad abuurkeedii kaamilay baad oo fa ku ilhaameeyey haa naftii baad fujuurahaa faajirnimadeedii iyo wa taqwahaa cabsideedii baad mm-hmm. ku ilhaamiyey baad labadii wada lagu siiyo baad wahadaynaa huna jidayn tii wanaagsanayd haddii ilaahay uu ku way markaas aad alla uu ku qaasi biilhaami illaahi subxaanahu wa tacaala وبتوفيقه وبتأييده ونصره ومعونته كان با إلهي بعد مركو قاسي تي حميد هدا ادو دورته اختيار كو قادته لا اله الا انت بعدله وبخذلان الله تعالى بعد وبإذلاله بعد تي با اذا كو قاد لكن باختيارك تا اختيارك لو قبن بعد ونفس نف بان كو دارن بور الله يا وما ومن معبود بل سواها نفتي سمي ابوركيدي بل كملي يان كو دارن او فالهم كو الهاميي oo tusiyaha naftiiba le fujuuraha faajirnimadeed kan faajirkaas maarag fujuurkiisaas la fiican baad fujuurkiisa la fiican baad waxaa aad aan ula yaabaa in ula danqadaa oon la yaabaa waa falahama fujuurahadaba dadka waa la barkii ama dhalinyaradaba way ha u badnaadaane labiskan xunxunka ah baad ee gaalada jacaylka u qabaan iyo wax qoorxumadiisa baad qoorxumadiisa iyo baad markaas qaabka markay u xirtaan inta inta oran ay dhameeyaan inta ay soo reebaan shaydaan shaydaan u egyihiin baad geedii baa lalahaa geedii baa lalahaa baad marka innaha takhruju innaha shajarun takhruju fi fi asli jahannam dalcuha kaannahu ru'usu shayatin lalahaa baad geedii baad say isu fool xumeen hayaan iyo sidoo baad fiiri say iyagu isla quruxsan yihiin ay isla bogsan yihiin inta intana xirtaan baad marka intana ay ku soo taagayaan ay gas ah inaba bal qoorxumada iyo qaabxumada meesha ka muuqata waan iyo wax wada nag oo dhar oo goon ah, ku wada dhadhagan baa markaas intay xadhaan ay dabada binni binni ka siin hayaan baa waxa wada qaaqaawan baa adigu waxa la qurxiyo loo qurxiyo fiiri baa la ilaaha illa ant falhama fujuraha wa yago kala meesha kuma jira subhanallah wax hadda la jeclaado ah, iyo wax markaas hadda qurux loo maleeyo meesha kuma jira waa mid nin gaal ah oo rabbigiisa abuurayba aan rumaysnayn inaan isku shabaho waay tallaabadiisii iyo labiskiisii iyo xiirashadiisii iyo baad marka qaab socodkiisa inaan jeclaado laa ilaaha illaa anta subxaanaka anoo mumin alla iga dhigay baad ilaahaybaa iimaan ii qadaray maya ma soo dhowo sheekh inaan ku dayda baad faalhamaha fujuuraha wa taqwaaha ilhaamadanaad jirta baad oo nafsin wamaa sawaha oo faalhamaha ku ilhaamiya naftii fujuuraha faajirnimadeedii baad wa taqwaha cabsideedii ku ilhaamiye baad cabsideedii ku ilhaamiye baad saac toddoba saac siddeed saac sagaal saac lix saac shan saac dhallinyaro intaas oo intaas ah oo ka waran way ciyaaraadii wax lamid ah oon fiirsanaya u soo jeeda mm-hmm. laba ragcadood oo subaxdii ah oo rabbigooda abuurtay u tukanhayaana kari la'abaad bal idinku isbarbar dhigabaad waqtigii baad leh hurdada ugu macaanayd waqtigii ugu cajabta badnayd haddii la yidhahdo caawa toddoba saac ciyaartu dhacay way soo jeedahayaan way sugahayaan hadda gaarin ogow say u sugahayaan u sugahayaan balaxu muxuu yahay waxay sugahayaan bal fiirsa natiijadiisa wuxuu yahay waxa uu ka kooban yahay waxa laga helay adigu fiirsa asalkiisii baad ah gaalada waaweyn baan ugu tala ogow ah bilaash bilaash ma ah. ilaan waxa natiijadiinu ka dhalanayn adduunyo aakhira mid walba waa loo jeedaa gaaladaa waaweyn baa talagalkii loogu talagalaa sidan habaad maskaxdan baad le marasta baad in lagu lugooyo baad lagu maaweelay lagu mashquuliyo baad ujeedada baad le marka intaasoo maala lagu bixin inta maxaa ka dhalanaya natiijo soo dabamaraya maalkan la bixinayo wax natiijo kan soo dabamaraya ma jiro ogow ujeedada laga rabaa intan uun habaad mashquulkan iyo waayo maskax halayntan laga rabaa ogow baad فألهمها بدلك إلهامي نفتي فجورها فاجر مديدي وتقواها عبسي إلى عبسي نو إلهام ربي قد أفلح مرك وحالي بنا لي آهي من زكاها نفتي باي روح الظهير بعد نفتي سي روح ظهير انت اصلا وحلو سو دارنهي والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها انتاسو دار محلو سدارنهي قد أفلح وحالي باني من زكى نين ظهري بدها نفتي بعد ظهري ومحو كظهري ذنوبتي بكظهري بعد cisyaan inaan rabbigeed caasidu ka dhahiray baan nin naftiisii baa markaas cisyaan ka koriyey macsiyadii ilaahay cadhadii ilaahay nin ka koriyey oo baari noqdo meesha ilaahay ugu talaga naftiisa dajiyey ninkaasaa liibaanaa la yidhi waa waqad khaaba waxaa hoogay adduunya aakharaba man duul baa hoogay dasahaa naftiisii xaqiroo dulleeyaa la yidhi oo waa maxay macsiyo amarka ah, ilaahay oo khilaaf macsiyo baad marka ninka naftiisa ku duleeyay ninkaas hoogay baad adduunyo akhra baad intaas oo dhaara waxa loo soo waday waa kan ogowaad intaas oo dhaara waxa loo soo waday qad aflaha man zakaha ninka naftiisa dahiray oo dambi iyo macsiyo iyo xumaan iyo shirki iyo gaalnimo iyo qurun baad ka dahiray oo hawada naftiisa aan raacin naftu waa khatar intaas la sheegay baad marka waa inna nafsa la amaratun bisu xumaan bay markaas hawadeedii baad markaa iyo maanta iyo ku macni ku waxayn haya naftaada baad markaa inaad xakamaysaa loo baahan yahay inaad hawadeeda baad markaa u raacin inaad hor istaagtaa loo baahan yahay baad xog muxuu nabigu kaleey salaatu wasalaam xadiga saxaaxa wal mujahidu man jahada nafsahu lillah mujahid yaa la yiraahdaa ninkii naftiisa bad la jihaada oo maxaad ula jihaadi inaad dhahirtaad rabtaa baad khatar bay kugu wadaay baad markaas inaad dhahirtaad u baahan tahay والمجاهد من جاهد نفسه لله والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده بعد دغال با loo baahan yahay meesha baad naftaada iyo sheeydaankii baad inaad la jihaado si aad u dahiriid baad naftan baad markaas oo hawada iyo qurunka baad markaad uga qaban lahayd baad ilaa hawada haday kugu la fakato maxaa soo soo maray fa amma man taqa wa aathara al hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al mawa samayn واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى سمعتي نفط واتن بعد ماشي خطرته ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى كابا نينكي بعد مركاس تسكيده نفط كيني بعد قد افلح من زكاها وقد خاب وحا هوغي وهلاكسمي من روح بعد دساها نفتيسي قريي حقري ليدي معصيه بعد كذبت وي بين سال المركز ثمود قالت ري ثمود way beeniyeen nabigoodii saalix baad bidaqwaha bisabab daqwaha xad gudubkii duqyaankii ay sameeyeen darteed bay u beeniyeen baa id waqti baad marka ay xad gudbeen bidaqwaha xad gudubkoodii id waqti ay xad gudbeen ama id waqti ay beeniyeen kadaba hor labada laskaga taa mid kale lagu tacalujin karaa id waqti bay beeniyeen in ba'atha u dirsamay ashqaha فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر هشي ليل هوي هشنا هو دوانين آهي ويها كو قبننا بعد حمان هو دوانين آهي لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ويسكو سقجامين اللي يري بعد اتابنا marka maxaa le fanaado way u dhawaaqeen saaxiban qudaari ibn salif wacal wacal bakhair malaha sharru thalatha bud labadan zaani kala ku taasa ka shar badan bal wacal dib inta badan dibka sida ahabaad آه ولا تزنا شر ثلاثه waa saddex meesha moogtay labadan kala sinaysanaysa iyo kan yare ka dhax abuuray nijaasta baad marka laga abuuray asagu dambiga inuu kula xalaahan laakiin mar hadduu nijaas ka abuurmay nijaas ilaahay ma ka kari kara inuu weeshabaad ay ah, marka qudaar ibn salif wa halkaas ay u dhawaaqeen baad marka fanadow saaxiban fataada fa aqara tiiba marka waxaa la yidhi id wakhtibaad in bacaa uu dirsamay ashqaahaa ummadda kii uga ayaanka daraabaad kaasaa dirsamay baa lyidhi markaasu hashibaad eh, idin bacaa ashqaahaa faqaala wuxuu u yidhi markaas lahum iyagii ree amud rasuululahi ilaahi oo saalixa wuxuu yidhi naaqatallaahi wa suqyaha war hasha ka cabsado ka joog war maalinta cabitaankeeda ka joog naaqat ihdaru bada ka digtoonaada bada naaqatallah waa meelihi آه فعلك بدا حذف كيسو بدا واجب هاباد إلا waa lagu soo cadfay bad cadaf buu wataay baad naaqatallahi hasha ilaahay ka joog hasku taabanina wasuqyaha warawgeedana kalkeedana ha taabanina iyo meeshii ka cabi faraha ka qaada fakadhabuhu way beeniyeen rasuulkii baad nabi ilaahay saalax faaqaruha hashay dhun dhabeen marka baad hashay bay boqon gooyeen ama ay dhun dhabeen baad maxaa ku dhacay marka fadamdama wuu daboolay عليهم كركود ربهم ربيغو ربيغود بذنبهم بسبب ذنبهم ذنبغود سببتي العذاب ودبل ربيغو عذاب عام بعد marka rabbi ku daboolay fadamdama بعد marka uu ku daboolay عليهم دشود ربهم ربيغود العذاب عذابكي ku daboolay بذنبهم بسبب ذنبهم ذنبغود سببتي buu ugu daboolay فسواها ونقسمي بعد hal mida kama tagin baad ku yiri ku intoona baad فسواها وكسمي بعد markaas dhamaantood wala yakhafu kamana cabsan hayo ilaahay rabbigu baad mid ka cabsan uqbaha ciribteeda baad damdamada ciribteeda baad iyo halagaas rabbigu kama cabsan hayo ilaa hadda baad madaxweynayaasha ama kuwan dagaal ama wax dilahayaan dawada quraxa armu wax ka daba yimaada armu dhib ku keena laakiin ilaahay halaga halagahay asaw innaba la mu'aqqiba li hukmihi والله سبحانه وتعالى أعلم